بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبيه ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu salaati lmusaafir baabkani wuxuu ku saabsan yahay qofka musaafirkaa salaada uu tukanayo qofka musaafirka axkaamtiisa ee salaada la xiriirta waa min jinsi rukas waxyaaba sharcigu u fududeeyey iyadoo la eegaya qofka musaafirkii inuu xaaladaan caadi ahayn ku jiro rukaskaana waa un laba keliya qasri oo salaadihii qaarkood la gaabiyo iyo jamciga salaadaha qaarkood la jamciyo qasriga gaabintuna waa salaadaha afartaa keliya oo laba laba laga dhigayo jamciguna waa afar salaadood oo laba laba la isu raacinayo oo salaada subaxi kuma jirta jamac iyo qasri toona maqribkuna qasriga kuma jiro laakiin jamac uu qeyb ka yahay oo cishuhu waqti la wadaagaa haddaba masaa'ilka baabu safar la xiriira ee nagu soo socdaay waa un masaa'il labadaa ah salaad la gaabinayo iyo shuruudda ku xidhan iyo salaado la jamcinayo iyo shuruudda ku xidhan wey marka waxaa hal mas'ala muhim ah inta aadan gudagelin inaad ogaato masaladaasina masale culimmadu ay isku hayaan tasiilka qaacida ahaan isku qabashadaasina waxay keentay masaa'il qasriga la xidhiira iyo tafriicaadkooda fuqahada shaaficiyaduna waxay mareen sida culimmada jamhuurtoodu ay qabaan waxaa weeye asalkan salaada waa la waajib yeelay kadibna ruksada waxaa timid ah salaada in la gaabiyo iyadoo madiine la joogo laakiin wujuubkii salaadu wuxuu ahaa iyadoo maka la joogo habeenkii israa almicraaj oo sanad caashira sanadkii tobnaad ah laakiin ruksadu bacda alhijra bimudda bay ahayd aayaadkii suuratu nisaa markay soo degeen mar haddii ay sidaas tahay salaada qasriga ana waa laba ragcadood oo afar afartii laba laga dhigay salaada kalena ee xadarka iyo nagaadiga ana waa iyadoo labadii laga tegayey la buuxiyo afar afar laga dhigay daba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay ay culimmadu isku qabteen sideedaba salaada ma afar baa asal u ah mise labaa asal u ah haddii dawaahirta nusuusta la eego culimada aragtidoodu way ku kala duwanaatay xadiis saxiixa ku yaalla caaisha wuxuu tilmaamayaa salaada asalkeedu inay laba labo ahayd waxay leedahay furidat isalaatu rakcatayni rakcatayni fauqirat salaatu safari waziida fi salaati alxadari salaada markii hore laba labay ahayde tan safarkana sidii baa loo daayey tan xadarka iyo nagaadhigana labaa lagu daray oo afar baa laga dhigay halkaa waxay tilmaamaysaa asalka wujuubka salaadu inuu ahaa laba laba ragcadood gadaalna afar laga dhigay haddaba marka safarka laba la tukanayo asalkiibaa loo noqonayaa salaada la ziyaadiyeyna waa salaada xadarka iyo nagaadiga xadiidka caaisha haddaynu eegno macnuu tilmaamayaa <clears throat> muran ma yimaadeen haddii mas'alada waxaa ku yimidi isaga keliya uu yahay laakiin mas'alada dawaahir kaloo waxaa jirta tilmaamaysa inaynan sidaas ahayn qur-aanka daahirkiisaana tilmaamaya ilaahay markuu leeya subxaanahu watacaala jiraaxa dembi idinma saara an taqsuruu min asalaati in kiftum an yaftinakum aladiina kafaruu salaada inaad gaabisaan waxaa la gaabiyaa wax dheer haddii aynan salaadu markii horeba intaa ka dheerayn qasriga markii la jidaynayey haddaynan intaa kaba badnayn salaadu ede hal la gaabiyo ereyga ah meesha kuma jireen daahirka aayaddu wuxuu tilmaamayaa haddaba in salaada xadar iyo safar labadaba sunnadaa rufsadaa intii ka horreysay afar la tukan jiray axaadiista tilmaamaysa insaan lagu waajibiyeyna way badan tahay inta nusuusta tilmaantay salaada qadarkeeda ee nabigu umam uu tacliimiyey ee baray salaadaha afartaa safar mooyeen wax afar ka yar nusuusta kumaanan arag intaan arkay haddaba nusuusta daahirkeeda iyo aayadda daahirkeedu wuxuu tilmaamayaa in salaadu ay afar ahaan jirtay xadaran wa safaran labadaba kadib ay ruksadu timid oo la yidhi dhibid ma laha inaad gaabisaan in kiftm an yaftinakum اladiina kafaruu walidaalika markay aamin noqdeen oo safarhaba lagu jiro laakiin aamin laga noqday gaaladii waa ka cumar weydiinayo ee uu leeyahay waan aamin noqonay aayadda qur-aankuna cabsi bay gaabinta ku xirtay nabiguna uu jawaabay alay sala slam uu leeyahay sadaqatun tasadq allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah saa darteed jamhuurta culimmadu waxay ku tageen salaadan qabla ruksada qasriga intaan la jidayn waxaa asal u ahayd afar ragcadood fi lxadari wasafari ruksadana kadib bay timid oo safartii waa la gaabin karaa la yihi masaladaa in la yidhaahdo maxaa asal ah saameyn bay leedahay marka asalka laga guurayo wax la hubo weeye asalku ama aniraan oo laba ragcadood baa asala ama afar baa asala aan dhahno asalku waa yaqiinta asalka ahe la hubo markii yaqiinta wujuubkii asalka ahaa laga guurayo waa in wax cad iyo yaqiin cad oo looga guura la helaa haddii aan la helin ama shaki yimaado ama la kala garan waayo ama qofku wax isboodsiiyo asalkiibu u noqonayaa wa min hunaa laba jaanibba mas'aladan kutubulfiqhiga markaad aqriyaysaan way ka dhalatay masale jamaahiirta fuqahadu aada ku arkaysaan oo in badanna masaa'ilkeedu ila iman doonaan tafriicaadkeedu oo ah asalku waa afar ragcadood qasriguna waa rukso gadaal ka timid ruksaduna shuruud bay leedahay shuruuddii shaki iyo haddii wax yaroo madmadowa ku yimaado asalkii baa loo noqon waa marka koobaad marka labaad rukaska qaadashadoodu waa shay takfiifah oo bannaan maca ay ruksadu bannaan tahay qawaacidda rukaska sidoodaba asalkiina waa qaadan kartaa oo adoo musaafira waad waad dheerayn kartaa markaynu afarta ka dhigna wey waxaadna gaabin kartaa oo keliyoy gaabintu way kuu banaan tahay laakiin waajib ma aha sababtoo ah rukaska qaacidadoodaa sidaasah qofka musaafirka ah, ramadaanka inuu afura u banaan laakiin waajib waajibku aha wuu iska soomi karaa qofka mariidka ah ee soonku yar dhibayo inuu afuraa u banaan laakiin wuu iska soomi karaa qofta xaamilada iyo qofta muujinaysa ruksay uhaystaan inay afuraan laakiin haddana way iska soomi karaan rukasku waa wax lagu fududeeyey waxaa la yihi haddii nin kugu soo duulo naftaada iyo maalkaaga doonaya dulman inaad iska dhiciso ruksaad u leedahood la dagaalanto inaad iska badayso fakun cabdallaahi lmaqtuul inaad noqotona way kuu bannaan tahay macnaa waxaan rabaa inaan idhaahda qaacidada rukhasku masx cala baynu soo marnay markaad kufeyn qabta inaad masaxda waa lagu ogol yahay wayna kuu banaanta intaa iska bixisa lugta inaad naqdo qaacidada asalka rukasku waxaa weeye inaad takfiifan u qaadataa kuu banaan saa wey asalka aalibkaa ah. maca daalika asalkii caziimada ahaa inaad haysatana waa lagu ogolyahay masaladaa markaan saan nidhaahno waxaynu nidhi asalka salaadu afar buu ahaa kadib baa ruksada qasrigu timid haddaynu cagsino mas'aladaas oo nidhaahdaa asalku laba ragcadood buu ahaa ziyaadadu xabarkay timid adoo safara salaad afar ma tukan kartid wey haddaad tukatana ka asixi mayso waana madhab culamada muslimiinta qaar kamid ay qabaan wujuub lqasri fi safar mas'aladaasay ka dhalanaysa ay farac ka tahay waxaa labaadoo masaa'ilka faraca ka mid ah haddii aada safar tahay shaki baa ku galay waxoogay baa taraduday ruksadii inay dhammaystiran tahay shuruuddii qasriga iyo in kalaad wax ka yar shakiday ma waxaad eegi asalku ruksay ahayde inaad ka baxday baad yaqiin raadin oo wujuub kugu yahay dhammaystirka mise waxaad raadin asalku dhammaystir buu ahaaye ruksadaad kaga bixi lahayd shuruuddii inay dhammaystiran tahay baad hubsan iyo isla masale tafriicaadkeedoo badan ku saraysan yihiin weeye tafriicaadkaa badan waxaan masalada idinku sheegaya waxaa weeye laba arrimood mar waye keliya xadiidkan caaisha fariidati salaatu ragcatayni ragcatayni keliya inuu yahay mas'alada waxa yaalla aydan moodin odan isweydiinin jamaahiirtu maxay u garan mareen asalka salaadu inay laba laba ahayd oo xadarka un la badiyey way u yihaahdeen asalka salaadu afar afar bay ahayd ee markay ruksadan timid baa la gaabiyey meesha ay ka keeneen iyo mas'alada labaad oo furuuc badan oo kuu iman doonta oo lagu leeyahay atama wajaba calayhi litmaamu wajaba calayhi litmaamu asal baa la mulaaxadaynayaa casiimadii waajibka ahayd iyo tuhun yaroo soo galay shuruudii tarakusku inay dhamaystiran tahay tarakuskii shuruudiisii hadiiba shaki yar yimaado asalkiibaa loo noqon asalkiibaa baaqi ah saas darteed asalkiibaa u noqon marka lagu yidhaahdo daliil khaasa uma baahna oo asalkiibaa loo noqday daliil uma baahna wixii dee asalka khilaafa baa daliil laga rabaa wa hunaa baa qawaacid lmunaadara fi lcilmi innagaa wax badan baa inaga maqan masale marka la isku qabto maxaa daliila maxaa daliila isku jiijiidanaa marka koobaad waana khata marka koobaad intaan daliil la isweydiinin yaa horta lagu leeyahay daliil inuu keenay inaan xadidno wey inaan meel saara yaa daliil laga rabaa markaan meel saarayna waxaa leenahay mas'aladan horta maxaa asal ah sidaasaa asal ahayd maxaa asalkii ka duwan sidanaa ka duwan qofka asalkii ku taagan daliil lagama rabo qofka asalkii ka gudayee ka leexanaya baa laleeyahay halkaa daliil saa laakiin intuu asalkii ka baxo ba adoo asalkii ku taagan buu kuleeyahay maxaa daliila ninkii daliilka laga rabay ba adigii daliilku weydiinayay maanaa waxaa wey hadii la cagsiyo salaadu waa waajib qofkan way ka dhacday oo laguma lahaa tiri aniga asalkii waa waajibkii cumuumka muslimiinta lagu waajibiye taagnaa ninkan inay waajib ku tahay daliilkan haddaa tidhahda khata wey adiga qofkan in laga cafiyo ruqso haysta maxaa u daliila oo asalkii cumuumkii ka saaray wey haddii kale waxay noqon su-aashu muslimiinta inay salaad waajib ku tahay maxaa u daliila masaladu saasay isu bedeli asalkiibaaba soodgeli marka masaladan asalka haddii aad qirto tafriicaadka waa ku qasban tahay khiyaar mari inaad dhahdo haddaad asalka ictiraafto qowlka jamaahiirta oo afar buu asalku ahaa aad tidhaahdo shaki yar markuu yimaado shuruudii in la dhamaystiray atama inaad tihaahda waa qasab fardan wey khiyaar malihid laakiin asalkaana waan ogolaan tafriicaadkaana waan ka ishaa falataysan wax socon maaha tasiirkana faa'iidadaasuu leeyahayo markii la taasiiliyo isagiibaa lagu socon ilaa wax cad oo lagu khilaafo la helo wax cad marka la helo waxaan cad baan hayaa waan ka baxayaa jidkeeda waa lagu ogolyahay ayib wuxuu yihi idaa saafara hadduu safro fii ayri macصiyati safaran dembi ahayn hadduu safro safaran buu safray tabluqu ay gaarayso masiiratuhu inta la soconayo dahaaban sii socodka tegitaanka ha isku darin sii socod soo socodka sii socodka keliya amaaniyatan wa arbaciina maylan afartan iyo sideed mayl ay gaarayso bilhaashimiyi siday haashimiyiintu ay u magac u tiriyaan wahuwa yawmaani waa laba maalmood bilayaalihimaa habeenadoodu ku jiraan bisayri asqaali gaadiid rar culus saaran yahay masaafo uu socdo wey falahu wuxuu leeyahay qofkii an yusalliya duhra waalcasra inuu tukado iyo walcishaa cishaha rakcatayni rakcatayni laba ragcadoo laba ragcadood inuu tukado waase idaa kaanat salaadu hadday tahay salaadahaasi mu'addayaatin kuwa waktigoodii lagu tukanayo kow aw faaitatan ama salaad fi safari ku tagtay oo faqadaahaa fi safari isla safarka uu ku qadaynayo fain faatatu fi lxadari nagaadi bay kaga tagtay faqadaahaa fi safari safarkuu ku qadaynayaa aw cagsahu safar bay kaga tagtay laakiin isagoo negi buu qadaynayaa atama laba goraba waa dhamaystirayaa halkan mas'alada wuxuu ku sheegay dhowr mas'alo safarka lagu gaabinayo laba shardi buu sheegay shardiga koobaadi waa inuu safarkani safaru taacaya oosan safaru macsiyatin ahayn shardiga labaadi waa in masaafadii safarkeen lagu gaabin jiray salaada uu gaaro labadaa qofka marka laga helo ayuu salaada gaabin karaa goormuu bilaabi gaabintu waa masale inoo iman doonta insha allahu tacaala mas'alada hore fii hayri macsiyatin safarku waa laba qayboodoo safaru macsiyatin iyo safaru aacatin wey safaru aacatin waxaa looga jeedaa waa safar bannaan oon ujeeddada loo safrayo iyo waxa loo socdaayo uunan dembi ahayn ninka dembi u safraya ee inuu jidka isbaara dhigto jidadgooyo dadka baadha doonaye magaalada ka baxay ee usii socda meeshuu dadka jidgooyada ugu samayn lahaa iyo ninka meeshan ka baxay ee xafladda heesaha iyo meeshaa ka dhici doonta inuu ka qayb galo u socda iyo ninka magaalada ka safray oo waxyaaba daroobi iyo khamri iyo qaadiyo inuu soo rarta ama soo dejiyo u safray ninka magaalada ka safray ee cuquud buyuuc xaaraamihi iyo ribe iyo u socda ninka dad muslim oo xaqla-aan xaqdarra ku duulaya oo uu soo dilo soo laaya doonaya salaadii waajibaadkii ma ka dhici maya laakiin ruksadii safarka ma qaadan kara iyana maya maxaa laga rabaa soonna ma afuri karo salaadna ma jamcin kara mana gaabin karo laba labadaba maxaa la cuskaday mas'alada jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan laba arrimood bay cuskadeen mar waxay yidhaahdeen gaayadiiyo maqsadka sharcigu markii rukaska la jidaynayo waa qofkan musaafirka ah ee xaaladaha kala duwan maraya safarkiina lagu magacaabay qicatu min alcadaabi waa gobol cadaab ka mida wuxuu dooniba ha noqdee in xaalada aan caadiga ahayn ku jira in laga takfiifiyo cibaadaadkii si aynan uguna adkaanin uguna takfiifka laga fududeeyeyna acmaashiisii iyo mubaaxaadkii ugu kaalmayso waxay yidhahdeen haddaba nin macsiyo u socda inuu aacadii ilaahay ruksadii ilaahay u kaalmaysto macsiyadii ilaahay meesha kuma jirta yidhahdeen nin duulaana ah, oo dad shidadgooye inuu ku sameeyo xoola dhiciyo cadadna laaya raba oo la yidhi ramadaan baad ku jirtaaye waad iska afuri kartaa dembi maaha afurkaagu raashinka cun oo biyaha cad oo sii dherag muxuu kaalmaysanayaa dadka inuu laayo uxoogeysu kaalmaysanaya ninkaasi ruksadii wuxuu ka dhigtay buunda uu u mara iyo gacan u kaalmaysto inuu dembi sameeyo salaadihiina waa jamcin kartaa baa la yidhi bilaaba salaada waktigeeda ku tukanaya hakaday daduu jidka u istaagi lahaa dhaafe ninka ma in lagu adkeeyo astaahilaan mise in loo fududeeyo waxa loo dabciyo waa istaahilaan waxay dhaheen marka qaacide waxay yidhaahdeen alrukasu laa tunaatu bilmacaasi ruksada ilaahay fududayntaa dadka loo dhimrinayo dembiga laguma xiro dembi looma kaalmaysto waxay dhaheen waa ilaa gaayadii sharciga bay ka hor imanaysaa min labaadna waa deliishadeeno waxay dhaheen qiyaasan waxaan haynaa baabu daruuraat iyo rukas shariicadu ay dembi la-aan shardi uga dhigtay baktiga markii la baneeyey ilaahay sooma dhihin faman idura ayra baagin walaa caadin falaa isma calayh ninkii u baahdee ka maarmi waaya bakti ayra baagin xaaluus yahay mid aan daalim oo xadgudbay ahayn mid daalima uusan ahayn walaa caadin mid xadgudbayan ahayn falaa isma caleyhi dembi ma saara halkaa waxaad ka garatay ninkii dulmi iyo xadgudub u socda oo baktiga u baahday hadduu cuno uu dambaabaya halkaasaa laga gartay haddaba soo ma aragtid bay dee jinsu rukas waxaa lagu xiray cadamu lbagyi walcudwaani haddii aad tidhaahdo hayra baaqi mufasiriin badan baa waxay yidhaahdeen nin xalaal heli karoo xaaraan cunaya weeye waxaa lagu leeyahay lafdigu waa lafdi ka caamsan kanna waa miaal tafsiirkuna marar buu tamhiil noqdaa si aad macaanida qaar kamida ufahamto ilaa lafdiga hayra baaqin walaa caadil uu ka caamsan yahay raashin buu heli karaa halkaana waan aragnay ihahdeen jinsu rukas oo cadamu lbagyi walcudwaani waxay dhaheen muxuu yahay baqyiga cudwaanka ka badan nin muslim inuu soo laayo xaqdarro oo xoolahoodii soo dhaco xaaraan soo urursada doonaya haddana rukas ka almaysanaya waxaan rabaa inaan ku idhaahdo taasi waa masalada koobaad ee loo daliishaday wey waa jiraan qowlle ruqasku waa iska mulaq laakiin jamaahiirtu sidan ay u badan yihiin maqaasida shariicadana sidanaa u dhow shardiga labaad waa masaafadii safarka in la helaa hal mas'ale culimmadu way isku raacsan yihiin oo wax maaha muranku ka taagan yahay maaha safarkan rukaska sharcigaa lagu xirayo waa inuu daabit iyo xad yeeshaa wailaa xad haddaan loo yeelin de la kala garan maayo cidda ruksadii mudan iyo ciddaan ruksadii xaq ulahayn lama kala garanayo laakiin culimmadu waxay isku qabteen xaddii daabitka noqon lahayd ee ruksadu qofku ku mudan lahaa maxay tahay wayo waxa la isku hayo marka haddaba intaynaan xadda hoos u gelin hal mas'alo kale ku baraaru masaladu masalatu salaa keliya maaha rukas badan baa ku xiran iyo axkaam badan baa sharcigu safar ku xidhay axkaamtii safarka sharcigu uu ku xidhay safarkaasi muxuu yahay baa la ysku haystaa innaga hadda waxaa inagala xidhiira salaadan la gaabinayo ama loo jamcinayo musaafirnimo darteed laakiin waxaa labaadoo ku xidhan musaafirkii inuu afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukar waxaa kaloo ku xidhan gabadhii inteebay safri kartaa bilaa maxram ma safri kartaan la bilaa maxram maa xaddu safar waxani waa masaa'il isku xidhan marka daabidka sharciga ah iyo xadda safarkaasi ka bilowdo ee axkaamtu ay ka dhalanayso gabadhii maxram lagama maarmaanu u yahay ninkii musaafirkaa uu afuri karo salaadii la gaabin kara loona jamcin kara musaafirnimo darteed waa xaddee markaa way halkay culimadu ay isku qabteen intaynaan hoos u gelin hal masalaan idinku baraarujiyo mar kastoo dunidu wasaa'ilkeeda iyo camalkeedu marumar uu sameeyo xoog badan saamayn badan buu masaa'ilka fiqhiga ee masaafaadka iyo acraafta ku saraysan saamayn badan buu ku yeeshaa walidaalika culimmadu waxay wax ka qoraan haddaas waxyaabahan horumarka farsame ee la gaadhay saamayn intee la eg buu masaa'ilkii fiqhiga ahaa ee curfiga iyo xuduudda masaafaadka lagu xidhay ku yeelanayaa waxaa la leeyahay weli maqan baa baabu nikaax laga hadli jiray waxaa ka laga hadli jiray intee wuu dhan yahay masaafatu qasrin tanaa loo soo celiyey maxaa sabab oo looga tashanayaa mashaqaa ka dhalanaysa waa la gartay weligii maqraa mashaqaa ka dhalanaysa intaa wixii ka gaabanna mashaqadeeda waa la xamilayaa wixii oo dhan ba waxaa fuuqfuuqsaday telefoon sakana dunida ku dhaafaya ninkii haddaba masaafatu qasrin jiray haddaan kasoo qaadno siddeetan kilomitr waxay dhaheen ninkii konton kilomitr jira waa in la raadiyaa nin konton kilomitr jira in la raadiyo iyo nin qaarada ka shisheeya telefoon loo diray yaa dhib yar hadda tacliilku mashaq uu ahaa laakiin tafradan iyo horumarkan aadka u fara badan ee isgaarsiinta ninkii melu jiraan la waaye iyo ninkii waa maqan yahoo lama gaadi kari iyo isku mid bayba noqdeen ninka magaalada baafteeda jooga ama xaafadda dhinac ka joogiyo ninka dunida geeskeeda shisho jooga baaba isku mid noqdeen la hadalkoodii waxaa lagu daray hadda araggoodiina meelaad arkibaa kartaa jira hadda oo haddaad internet fadhiisato web camera fadhiisa intaad tiraado baad isfiirfiirinaysaa ninkii ma maqan yahay mise waa joogaan masaa'il isbeddel badan ba dhacaya laba qofoon wada joogin wax ma kala garan karaan waab hore waxay ahayd maya inuu qof soo dirsado maahane saa telefoon bay ku wada hadleen ama fakis bay isu direen iyagoo fakiskii dul fadhiya masaa'il saamayn le bay noqotay majaalis majlis khiyaar majlis iyo masaa'il badan bay saamaysay waxaa kamid a ah masaa'ilkay aad saamaynta ugu yeelatay safarkan safar la safro oo mashaqo lala kulmaa la arki jiray nin baa saaka diyaarad intuu halkan ka raaco oo mambaasi iyo kambala cashir kasoo bixiya jaamacad buu casarkiina soo noqon markuu kasoo dhaqaaqay mambaasa haddaa tawnka kasoo dhaqaaqdoo yar hajaam jiro inuu xaafada kaaga soo horeeyaa laga yaaba macnaha waxyaabahan isgaarsiintan gaadiidka safarka ee aadka u fududaaday walow fuqahadu ay horay usii saadaaliyeen saadaalintoodu cabirkii degdega war isgaarsiintu gaadiidka safarku xawligiisii ay saadaaliyeen aynaan weli gaarin intaana wa maynaan gaarin oo nin boqol kilomitr ilbiriqsi ku gooyey bay ka hadleen hal ilbiriqsi oo boqol kilomitr lagu jaray weli miyaan gaadhin de gawharideeda iyo diyaaradaheedna diyaaradaha maxamuulkii aada u dheereeya intaan arkay saacaddii kun kilomitr bay xawliga jaraan kuwa dagaalkan u garan maayo dee ma fuuline haddee raggii kaxayn jiray joogaan iyaga aynoo sheegi kun kilomitr haddaad u qaybiso lixdan daqiiqo waa lix iyo toban iyo waxoogay daqiiqadii lix iyo toban kilomitr iyo waxoogay siddeetan kilomitr ma dhanna marka wax bartan hadduu ku gooyaa laleeyahay inkastoo saabaasha cabirkoodii ayna weli gaarin laakiin waa dhici kartaa intaa inagu hala macaamilay in lagu yidhaahdo saaruuxa satalaydka la saaray sakan waa ku gooyaayo waxyaabo badan baa la isdhihi karaa kolaba diyaarada ku dagaali ilbiriqsi sideetan kilomitr ma dhaafaan waayo intaasoo ilbiriqsibayba sii muuqdaan intaasoo ilbiriqsibay sii muuqanaysaaba waad bidhaadeda sii arkaysaa marka waxaa rabaa inaan idhaahda saamaynta isbeddelka nolosha iyo xawliga horumarka la gaarayay masaa'il badan oo fiqhi oo kutubta si loo qariray duruuftii iyo xaaladii xilligaa jirtay bay saamayn badan ku yeesheen haddana taasaa saamayntii ka mid ah waagi hore fuqahadeennu laba iskumayna khilaafin mustafaka ka mid ah safarka saddex maalmood iyo saddex habeen gaaray ee meel loo socdaa inuu safar axkaamu rukas ka dhalanaysa iskumayna khilaafin maka iyo madiine inta udhaxaysa oo sideed maalmood la socon jirayna inay rukaskii soo gelayso iskuma khilaafin laakiin hadda maka iyo madiine haddaad diyaarad maka jidday la siman tahay aada raacdaa waa soddon iyo shan daqiiqo wey han iyo soddon daqiiqo wey gaari haddaad qaadato iyo gawaarida yaryarkaana saddex saacadood baa sii socon haddaad salaad subax intaad maka ku tukanta aad dhaqaaqdo ardaydii labada saac kalaadka gelaysay waad la geli ama xisadii u horreysoo lagu jiraa tegi intaad soo dhamaysato duhurkii markay ka baxaan kadib haddaad soo noqotana noqotona makribka waad ka soo gaari maka mujeeda say isu bedeshay masaafadii sideedda maalmood ahayd baa saacado ama daqiiqada noqotay saacad wax ka yar hadda khilaaf baa yihiin marka oo <clears throat> ninka madiine intuu ka baxay maka duhurkii ka soo laba goor noqday musaafir salaada gaabin kara miya waagi hore maxalu niqaashba ma ahayn wax laga wada hadlaba ma ahayn waxaan uga jeedaa inaan idinku baraarujiyo masaladan keliya maa cumuumka masaa'ilka fiqiga ee saamaynta ay kuaysa saamayn badan bay ku yeesheen qaybo badan oo ka mid a ah horumarka nolosha qaybaheeda kala duwan uu marayo saas darteed waxaad u baahan tahay ka taalibi fiqin markaa tahay tacliilaadkii culimmadu ay ku xireen iyo waktigaa saamayntay lahaayeen inaad barbar dhigto tacliilaadkaasi saamayn intee la eg bay hadda ku dabaqmayaan markay isla masaa'ilkii oo kaleeta ay dhacaan walidaalika ibnu qayim rag lamida waa kay sheegayaan faqiih ma aha ninka kutubtii fiqiga intuu xuruuftooda akriyo xaalad isbedeshay oon waafaqsanayn dul la dul istaaga yidhaahda waa ku dabaqayaa ninkaa nafasulfaqiih male bay yidhahdeen oo wixii laga hadlayay iyo waxa uu ku dabaqayo baa kala duwanaanaya waxba intaa ka badayaan idinku dheerayne culimmadu masaaxa la xadido xadda daabidka safarka bay isu qabteen marka la soo ururiyana waa un laba qaybood ibnulmundir isaga waa badiyeyo cishriina qawlan buu gaarsiiyey labaatan qowl buu gaarsiiyey ibnu cabdilbarna koox fara badan buu sheegay qaarkoodna qaar intaa ka tirae ku dhow soo rabeen marka laakiin la isku soo ururiyo la isku soo ururiyo labaynu isugu keeni karnaa midka jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo ah masaafo go-an baynu u samaynaynaayo xad go-an oo ama mayl dheh ama faraasikh dheh ama kilomitir dheh baynu u samaynaynaa kaasaa la tixraacaya iyo qolo tiraada maya curfiga iyo isticdaadka diyaargarowga baynu wax uga xadaynaynaa labadaasaa loo kala jabay innagu hadda fataawadeenu madabkii ibni xasm yaro ka dambeeyey ay qabeen baa loo badan yahayo curfigii iyo isticdaadkaa loo celinayaa qofkii curfiga meesha loo yaqaana meeshaa safar inay tahay kow isticdaadkii iyo diyaargarowgii safarna loo sameeyo waa salaada lagu gaabin karaa rukaskii safarkuna ka dhalanayaan iyo axkaamtiisii iyo maya ma ahane aynu masaafo iyo xad go u samayno yaynaan eegin ma diyaar garoobay mise ma diyaar garoobin mid haddii la yidhaahdo labada qowl laba labadaba aan idhaaho mid weeye waa iska mutacaaraf calayhi iyo culummadu waxay u badan yihiin masaafo xad ah oo la mitiriyo tiriyoo la tiriyo aynu u samayno ee curfi iyo diyaar garow yaynaan u celin waxay cuskadeenna waan tilmaami doonaa masalada masalada la socota waxaa weeye masaladii curfi iyo isticdaad ha loo celiyo marka la yidhaahdo isbedelka nolosha iyo dafrada iyo horumarka aada ku boodboojinta ay samaysay is-isgaarsiinta gaadiidku masalada curfiga iyo isticdaadku ishkaalaad badan bay yeelatay tatbiiqaadka xaalaadkeedana wax badan oo mutaqaarib ama mutashaabih mutamaailna ah bay kala qaaday aniga adigu haddaad carday ka tahay meel hebla aniguna aan ka shaqeeyo hebelna maanta uu dan ka leeyahay oo isagu uu isaga diyaargarooba safar isku gaadhina aynu qaadanno caawana ah, soo wada galbano annagoo de waaba ka shaqaynaayoo arday baan ka nahayo buugga yagii aan magaalada bartamaheeda u qaadan jirnayn baanu qaadan qurfiga iyo waxay keenayaan isticdaadku inaanan musaafiriin ahayn salaadna ma gaabin karna soonna ma afuri karno adiga laakiin gaariga nala saaranayn isku meel ka baxa isku meella kusoo noqonay waadna afuri kartaa salaadna waad gaabin kartaa waxaa iman sidoo kaleeto labada haweenka ee midina ka shaqaysa midina arday ka tahay maxram uma baahna laakiin ta gaadhiga la raacaysa ee maalinka iyadu boorso iyo alaabta qaadanaysa ee darun kooban ka leh hadday diyaargarow safar isu diyaariso iyadu maxram bay u baahan tahay labada kalena maxram uma baahna baa ka dhalan marka ishkaalaad badan oo waxay leedahay masaladaa lafteedu markaad ijmaalan isaga qaadanaysay dooda nadariga aad tahay waa laga yaabaa inay sahlanaato fududaato qaadashadeeda laakiin masaa'ilkii ha lagu tabiiqiya marka la yidhaahdo waxay noqotay saddex dumaroo wada socda oo isku meel ka tegay isku meelna u socda labana maxram uma baahna midna maxram bay u baahan tahay so wax mutamaail oo la tafriiqinaya maaha saddexda nin ee wada socota laba ma gaabin karaan salaada ninna waa gaabin karaaba iman masaa'ilkii axkaamtii safarku waxaa war isgaarsiintan xawliga dheer ah baa runtii saamayn badan ku yeelatay ama diyaarad bay wada raaceenba haweenkii saddexdaa halkan ay diyaarad ka raaceen mambaasana way wada aadeen waa shan boqol oo kilomitir waa qiyaasta intay makiya madiina isu jiraan afar boqol iyo labaatan qiyaasti intaas isu jiraan makiya madiina mambaasana intaasay waxyar ka fog tahay qolada diyaaradda galabta ay kusoo noqonayaan oo subax kastayba sii raacaan ay soo raacaan de waa qolo shaqo tagtay ee curfigu qof shaqo tagay saakoo galabta soo noqonaya musaafir ma aha isagana isticdaad safar ma sameeyee alaabtuu ku shaqo tagayay buu qaadanaya qofka mambaasa u socotee reerkoodii degan yahay jidka la maraysa iyadu waa safaroo maxram bay u baahan tahay maxramkana muddada mombaaso ay joogayso uma baahne jidka weeye waxa loo baahan yahay markay sii raacda iyada maxram baa laga rabaa markay soo raacdana maxram baa laga rabaa iyaga wadadan kusii dhadaandinaye subax iyo galab sii socdana maxram lagama raba waayo curfi iyo isticdaad midna musaafiriinu ma aha marka masaa'ilku sida suhuulada basaatada nin badan oo dalabada ay isaga qaadanayaan ma jamaahiirtana iskaalaad noocaas oo kaleeta baa mas'aladaa ka leexiyey calaa kulli xaal jamhuurtu waxay qabaan haba kala duwanaadaane masaafo in la xadeeyo xataa masaafada cid kastoo gaartana axkaamtii safarka ay yeelato cid kasta oon gaarinna in axkaamtii safarka yeelanin si xad mutarida oo qofku uu garan kara meeshuu rukaska ka bilaabi iyo meeshay kaga eg tahay iyo goortusan gelaynin culumiya caamiya magaalo iyo baadiyada loo sinaaday yidhahda axkaamta shareecada caamatu naas u siman tahayna xad la wada garanaya waa inay leedahay ragkaas iyagu ka duleen marka min hada albaadi waxaa waktigaa ila dheeraadeye waxabay ila dheeraadin fuqahada iyada weji weji wejiga hadalkooda inaan intaa ka badan faahfaahiyo safarkii masaafadeen ka dhignaa waxay yidhaahdeen safaran tablugu masiiratuhu dahaaban amaaniyatan waarbaciina miilan haddii la yihaahdo miilki maylkii waa one point eight kilometer aduu afartan iyo saddex intaa ku dhufo afartan iyo sideed intaa ku dhufo intay kuu gaadho wey haddii intaa uu ka yar yahay aan nidaanana si xisaabaad kuu kala duwan yihiin qaarkood uu kaaga yaraan haddaan laba kilomitir iyo waxoogay buu maylkii udhigmaan idhaano xisaabaadka qaarkoodna way ka badan un ikhtilaafaadka saasuhun baa loo loo kala badanayaa haddaba haddaynu nidhaano ilaa sideetame iyo kiilo weeye siday qaar badan oo iyaga kamida ku cabirayaan <clears throat> xaggee laga keenay mas'aladaas qaydkay raaciyeense maxaa sababay huwa yawmaani bilayaaliihima bisayr asqaari laba arrimoodba u badan fuqahadaasi waxay cuskadeen labada arrimoodna mid kamidihi imaamu lbukhaari baa kitaabkiisa fii saxiixihi tabwiibkiisa ku ishaaray midda koobaadi waxaa weeye xadiidkii saxiixeynka lagu wariyey abi hurayra ee nabigu sala allahu alay slam haweenka maxramka u baahan markuu ka hadlayey wuxuu yihi laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhiri an tusaafira yawma masirata yawmi walayla ilaa wa macahaa duu maxramin minha qof dumaroo ilaahay iyo aakharo rumaysan uma banaana inay habeen iyo maalin safarta meel loo soconayo iyadoon maxram la socon bukhaari wuxuu leeyahy wasama nabiyu yawma walaylata safara nabigu habeen iyo maalin baa safar ku magacaabay inta ugu yareen hayno wey hadalka macnihiisu inta ugu yareen hayno ee nabigu safar ku magacaabay waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin la socday waa afar gelin soo maaha maalintiioo laba gelina oo dhexda la nastay iyo habeenkii oo laba gelina oo dhexda la nastay saa darteed laba cabqaba afar gelin weeye afarta gelin laba qaab waan u cabiri karnaa in laba maalmood aan ka dhignoon habeenadii la soconin oo gelinka hore soco duhurki yar naso gelinka dambe soco habeenka iska naso maalinta dambe gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambana ku dar marka waxaan leenahay yawmayni wa laylatayni qaasidayni laba habeen iyo laba maalmood oo dhexdhexaada ah. oon habeenkii la soconin maalintii un la socdo wey ama waxaan leenahay yawmun walaylatun taamaani habeen iyo maalin labadaba aan la socdoon la jamcinin afar gelin socodun dhe marka ama laba maalmood u qaybso habeenada naso ama habeen iyo maalin afartooda gelin socod isku bixis ka dhig natiijadu isku meel bay iman kaa waa ka qaadanay bay yidhaahdeen nabigu haddaba gabadhii safarta maxramka wuxuu ku xiray intaasoo safaruu ku magacaabay halka axkaamu safar inay ka bilaabanaysaan ka garanna yidhahdeen tan labaadna ibnu cumar iyo ibnu cabbaas iyo rag lamida ah bay waxay ahaayeen bay yidhaahdeen arbacata buradin afar gelin socod bay ku gaabin jireen salaada afar gelin buradin lafdigaasi burad waa jamcu bardin ama jamcu bariidin beriidkuna waa xilligii dambe magaca la sameeyeyo bariidku asalkiisu waa boostadan iyo isgaarsiinta boostada isgaarsiintana muslimiinta soo bilaabayo waagii hore fardaa la sameeyey si warku deg deg goobaha dagaalka iyo furinta warku deg deg usoo gaarayahay waxaa la sameeyey farduhu gelin inta ay ordaan afar saac shan saacadood inta gorod ku gaaraanba meel saldhigaa laga sameeyey oo raashin iyo biyo iyo rag iyo farda ku diyaarsan yihiin intaa in leeg baa loo sameeyey raggani warqadii loo soo dhiibay fagax bay siinayaan meesha shan saac afar saac iyo ba shan saac farasku orde uu ku daalo rag baa ku sugaya warqadii buu dhiibayaa raggaasoo soo socda marka la arko raggani faraskooday fuulayaan iyagoo faraska saaran bay ka qaadi way sii boodayaan kuwani meeshay ku degi way raashinkaay cuni meeshay harsan biyahay cabbi warqad socotay iyagoo nasan sugi qolaa soo bixi kaloo meel kale waraa ka keentay faraskooday horey uusii istaagi ninkii socday bay saa uga dafi fariinta iyagoo taagan ka qaadi horey soo ordi kiina meel kalu saa ugu dhiibi xawliga isgaarsiintu inay dheeraatay ahayd beriid baa la dhihi jiray ilaa hadda wasaaradaha beriidka boorsada iyo isgaarsiinta wey arbaca buradin maadaama uu faraska dheeraynta uu dheeraynayo gelin qabo wuu ordi karaa markuu kulaylka iyo dhididkaa gaarana wuu daalayaa afar gelin socod bay noqotay marka gelinka hore iyo gelinka dambe ay qabowdo iyo gelinka dambe iyo gelinka hore ay qabowdo arbacata buradin ayib erayga ah bisayri asqaali suu afar layl yawma walaylatayn taamatayni ku yidhaahdo humaa iyo yawmaani bilayaalihimaa afartaba la socda wey bisayri afqaali intee laga keenay iya lafteeda meel banaan lagama keenin nabigu wuxuu la hadlayey haween bay ahaayeen haweenkana gaadiidka la saaray ee hawdajka ay saaran tahay gaadiidkaa ma la cayriyaayo ma dheereeyaa mise gaadiid wax culus wada sidiibuu usocdaa gaadiid culus buu usocdaa ma haddayba haween socdaan maxram basiirata yawmin walaylaki la yihi gaadiid eh, caddaysimo ah oo la didinaya maehe waa gaadiid la saaran yahay oo weliba dumar lagu wada rar caadiya ah maaha rifqan bilqawaaniini gaadiid wada wey halka ma fahantay fuqahadu meesha ay wax ka dheeganayaan bisayri afqaali markay kuleeyihiin halkaasaa la dheeganayaa marka masaladu masalo fudud ma ahane aada ha u degdegin falow an yusaliya duhra walcasmu tukano cishaa ragcatayn ragcatayn intaasaa waqti iga qaadatay ka soco shardi baa lagu xiray idaa kaanat hadday salaadu tahay mu'addayaatin tu waktigeedii la tukanayo waayo asalku salaad kasta kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquuta wey in salaadaad isagaba tagta meesha kuma jirto rukaska sharciguna waa salaad kuugu soo gashay safarka waxa laga hadlaya aw faa'itatan fi safari bay kaa tagtay faqadaahaa fi safari buu ku qadeeyey laba xaaladood baa soo haray marka fain faatathu hadday ka tagta fi lxadari adoon negi bay salaadii kaa tagtay safar baad aaday intaad safarta ahayd baad rabtaa inaad qadayso salaadii kaa tagtay ma afar baa tukan mise labaa tukan atama wuu dhamaystiraya faqadaahaa fi safari atama waa dhamaystirayaa maxaa yeelay salaaddu waxay kugu waajibtay iyadoo taama markay waajib kugu noqonaysay ay kaa tegaysay ee dayn qoortaada saaran ay noqonaysay qadaheeduna waajib kugu noqonayay afar bay ahayd safarkani salaaddii ku soo gashay buu ruqso wax ka ridaaye shay dimadaadiiyo qoortaada ku sugnaaday oo dayn isagoo afara kugu noqday safar kaama ridi karo atama marka aw cagsahu safar bay kaaga tagtay adoo negi baad rabtaa inaad qabayso aataamma iyana waa dhamaystiri oo tan iyada qoortayda iyadoo laba ay ku waajibtay sow ma ahayn ha laakiin qoortaada iyadoo laba ay ku waajibtay bisharti inay ruksad safar tahay ruksada safarkuna inta aad safar tahay baad leedahay hadda safar waad ka baxday maxaad ku ruksaysan waxaa shaki yimid labadan xaalaba anoo negi salaad iga tagtay ama anoo negi aan samaynayo ruksatu safar ma qaadanayaa muran iyo shaki baa timid haddii shaki iyo muran yimaado alaslu baqaau asli afartii ahayd wey afarkan aad dhamaystirto masaladii asalka in hadda ay kasoo hadlayo wey wa fi lbaxri bad haddii lagu safrayo tuctabaru waxaa la qiimeyn oo la tixgelin oo la fiirin haadihi masaafatu masaafada aan soo sheegnay kamaa fi bari sida banaankaba loo fiirinayo afartan iyo sideedda mayl baa la fiirinaya falaw qaacahaa afartan iyo sideeddii hadduu kuba jaro fii laxdatin ilbiriksi qasara waa gaabinaya muddadaad ku goyso muhim noomaaha ama gaari ku mar ama diyaarad ku mar ama satalan iyo dayaxgacmeed adigu raac haddii badii lagu yihi hawada hadduu u safro dayaxgacmeed raacana fakadalika masaafada inuu gooyin way samaaniya arbaciina mayla markuu hawada u gooyo ilan jihadii safraya hawada weeye xifdu buu qaadan muhimmadu marka maaha wuxuu ku leeyahay kuu tilmaamayaa muhimmaddu gaadiidkaad raacdee maaha jihadaad ku safartayna maaha masaafada muddada aad ku goysay ee degdegaagana maaha waxaa degdega looga dhigi waayey ninka gaadiid culus saaran iyo ninka gaadiid faras caydhsanaya saaran u caydhinaya saaran iyo ninka laba lugoodka ee dheeraynaya weligoodba isku wax deg ma ahaan isku iskaxawli ma ahaan jiri afartan iyo sideedda mayl ninkii islaam aw u saaran wada iyo ninka keligii faras caydhsanayahay isku wakti miyay goynayaan haddaba halkaa waxaan ka garanay xawligaas aad ku goysay qiimayn male jihada aad u safartay bari iyo bad iyo hawana farqi male masaafadii tamaaniya wa arbaciina maylan ma goysay iyagu waxayna hawe u sheegin waagaa hawo looma safri jirin walow baabu salaad markay joogaan mararka qaarkood intan sokee mumkinka ay ka hadleen waxay dhahen qofku halkan isagoo buubuubayo ma tukan karaa oon dhulna haysanin cedna haysanin sidaasay ka hadleen haddana waynu aragnay sawma ninka diyaaradda saaran iyo kuwa baaluunada saaran iyo kuwa ciyaartooyda soo arag intii la soo daayo isqabqabsada gacmaha waxaasoo dhan waxyaabahaasa dhaca wey walow sallaa fi lhawaayi laa muttasilan bilardi walaa muttasilan bisamaai inta yar bay sawirteen laakiin samadaaba loo safriyo hawadaa bila lagu maqnaan ama sanad muskil lagu maqnaan masalada mayna si hore lakin hadday culamadu ka hadleen raxmat ullahi walow qasada haddii u qasdo baladan magaalu u socdaa lahu ariiqaani laba jid baa loo maraa axaduhumaa midkoodi duuna masaafati qasri masaafatu lqasri ma dhanna afaafan iyo sideed mayl ma dhanna midna waa dhan yahay fasalaka abcada kafog buu maray ligaradin ujeediya dan loo mari karo ka amni isagaa nabadgelyo badan wa suhuulatin isagaa fududoo jidka iyo gaaribaad wadataaye jidkaasaa ka fiican wa nushatin kana meelo lagu sii nasta leh qasara waa gaabinayaa salaadiisa waayo qofka musaafirka iyo meelahaasoo kaleeto waa wax qasad saxiixa ah oo wax saamayn leh ninka gaariga wataay wado gaaban oo raf oo gaarigu kaa banjaraya mar intaad leedahay taa dheer isagoo maraa uga sahlan ugana manfaca badan uga mandariyan wada cabsi oo gaaban intaad mar leedahay ta dheeree nabadgelyada uga fiican waddo dhow oo gaaban laakiin oom iyo qaxar iyo buuro ah iyo mid dhul ya siman oo dheeroo meelo lagu sii nasti iyo iyo geedo hoos iyo biyo durdura leh waa qasad saxiix oo loo mari karo waxaaba sharcan banaan inaad meelaha daawashada fiican siyaaxe iyo dalxiisaan isaga safartaaba banaan haddaan meel macaasiya aynan ahayn oo isaga soo hawabedelataaba banaanayd inaad jidka kasii dhigatana dhib malaha taa waa hadaf iyo wax loo maro oo qasad saxiixa hadduu jiro wain qasada hadduu qasdo mujarad alqasri inuu salaad gaabiyo ku rabaa atama u dhamaystiri ninka salaada dhamaystir balale waxa waxaa la diidan yahay hal arrin baa lagu diidan yahay shareicadu cazaa'im iyo axkaam bay leedahay rukaskuna xaalaad bay yimaadaan inaad uma safarto biqasdi tarakhusi ninka wuxuuba u safraaba ramadaanka unbuu la egtaa bisha ramadaanka buu safar aan hadaf lahayn buu safraa si uusan u soomin soonka carab weye ninkani ninkaa ma afuri karaa maya axkaam waayo shariicada waajibaad baa ku saaran inaad taxaayul samayso liisqaai lfaraaidi walwaajibaati lama ogolo ninka jidkii oo nabada oo dhow ka dheer maray horta xoolaha uu ka khasaarinaya hadduu shidaaliya ku bixinaya safiih wey safaahadiina waa taxaayulo waajibaad sharciga ah inuu tuuruu rabaa sideedaba sharciga ninka waajibaadka inuu ka boodo muxaramaadna banaysto u xeeladaysta wuxuu rabay cagsigii baa lagula dhaqmaa waana qaacidadii man istacjala ee qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ninkii sharciga wuxuusan u ruqsaynin u meelmaro u leenaysta si u gaalo wixii uu raadinayey baa laga laga qadiyaa loo diidaa nin baan dhexalkiisa lahayd keligaa baana dhexalkiisa lahaa isnamaba dhali jirin dhimashadiisaa kugu fogaatay waxoogaa sunada raashinka ugu darto kor ha ku dhaco maa ama adigu waad ka yar erfogaato qolyo burcada baad ku dirtay qalabku ninkii waa dhintay dhaxalka ma leedahay may haddaad iskaba sugi lahayd oo laga yaabo xilligaa inuu ku dhiman lahaa dhaxal waad yeelan lahayd laakiin man istacjala shaya qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi walidalika tanna min haadihi alqaacidati bay tegaysaa waayo ninkan wuxuu u taxayulay waajibaad sharci ana si uu isaga rido ama muxaramaad cunto inuu wax cuna ramadaan dhexdii ka xaaraam ahayd uu u xeeladaystuu rabaa walidaalika cuuqiba bixirmaanihi wey ama qaarkood waxay yidhaahdeen cuumira binaqiidi qasdihi man istacjala shaya qabla awaanihi cuumira binaqiidi qasdihi wuxuu rabay sida kalea loola dhaqmayaa haddi waxaa laleeya jidkaa dheer dan kale maadan lahayn salaad inaad gaabisaad u marday soo maaha ma gaabinaysa lianna waxaan isweydiinaynaa sharcigu maqaasid saxiixu ruqas u sameeyey ninkan maqaasidan saxiixo ahayn u samaynaya ruksadii ma soo gelaya mise ma soo gelaya maxallu shakin wastifaamin su-aal baa ka dhalatay asalku muxuu ahaa afar bay ahayd ruksadii inaad gashay shaki baa galay wlslu baqaau maa kaana calaa maa kaana afarta inay kudul saaran tahay wy asalkii bay noo celin maslihii tafriicaadkii bay kamid tahay tanna waa waadaxaan umalaynaya walaabudda waxaa lagama maarmaan min maqsidin meel loo jeedo macluumin la garanayo markaad safar tahay eed rukaska yeelanayso meel aad u socoto waa inay jirto oo maanta markaad magaalada ka ambabaxayso meel baad u talagashantae ama kuu suura gasho amaayada kuu suuragelin ama gaara ma ha gaarin haddaadan meel gaara u soconin falow alaba hadduu raadiyo aabiqan wax qof ka dhuntay buu raadiyey ama addoon ka dhuntay aw daalatan baadi ka luntay buu raadinayaa neef xoolaha ka lumay kolba reer meeshuu kasoo helo u socdaaye meel gaara uma socdo ummadda meeshan degan dhinacan uu dhaqaaqay ma reerka u horeeyuu ka heli doonaa maka ka dambeeyuu ka heli doonaa ma yaqaan laa yucrafu mawdicuhu qofkii dhuntay ama baadidii meel ay joogto aan la garanaynin aw saafara cabdun addoon baa safray wamra'atun haweenay iyo wajundiyun askari maca sayidin ninkii odayga madaxa ka ahaa wa zawjin ninkii addoonka lahaa wa zawjin haweenta ninkii qabay wa amiirin ninkii askariga xukumay walam yacrifuu maqsada meesha loo socdana ma garanayaan lam yaqsuruu gaabin maayaan haddii askarigii la yidhahda ninkan waxaana raacaya soo bax meel loo socdana aan loo sheegin aad bayna u dhacdaa gaar ahaan xilligan aan joogne isgaadsiinta telefoonada la wada hayso bilaaba qole la hadaliyo meeshaasaan u soconaayo hebel baa la socdaayo dhexda noo gala war ninkii hadduu haad yahay yiri yaa garanaya lama yaqaan saas darteed askariga marar badan looma sheegan meel loo socdo soo baxun baa la yihahdaa gaw gaigala ninkii ma yaqaani meel loo socdo sidii waa nimaan garanayn meel u socdo masaafaduna waxay ahayd waxay soo xadideen afartan iyo sideed mayl waa in loo socdaa masaafada lasoo sheegaya meeshaad u socoto waa inay afartan iyo sideed mayl dhan tahay bahayd ninkan muxuu ka ogyahay sideed afartan iyo sideed mayl inuu gaari in kale de ninkii waa socdaaye waxaynu shardi ka soo dhignay bay yidhaahdeen afartan iyo sideed mayl inaad u socoto ugu yaraan ninkana ma oga inuu gaali dooniyo in kale walidaalika fahuwa shaakun ruksadii inuu soo galay in kale asalkii yaqiinta ahaana afar bay ahayd ruksadii inuu helayna shaki baa yimid atama uu dhamaystiri lam yaqsuruu gaabin maayaan wain carafuuhu hadday gartaan masaafadiina ay dhan tahay qasaru way gaaban bisharihi shardigii soo marayo safarkuna aysan macsiyo ahayn masaafadan afartan iyo sideed meel ay dhan tahay bay ku gaabinayaan laakiin masalay fuqahadeenu uusan ku darin bay ku dareeno waxay yidhahdeen hadday laakiin masaafadii gooyaan oy afartan iyo sideed mayl gaadhaan markaa kadib way gaabin karaan waayo masaafadii loo qasdayey yaqiinan way gaadheen halkaa inay u socdeenna way ogaadeen waalcaasi bisafarihi qofka safarkiisu macsiye dembi yahay ka aabiqin mid dhuntay wanaashizati naag ninkeedii idan la-aan ka cararto oo ka baxsatay yutimu wuu dhammaystirayaa waqaaici ariiqin leh iyo kuwii lamidka ahaa waayo rukasku laguma xiro saynu horay usoo marnay intaasi waa qayb masale kalu galay aniga waxaad tihi afartan iyo sideed meel haddaad u socoto waad gaabin kartaa xaggeen gaabinta iyo jamca ka bilaabaya ma gurigayaan ka bilaabaa maxaad go-an inaan gaaraa waata masaladeedin uma in kaana hadduu yahay lilbaladi magaaladu surun jidaar ku wareegsan hadday leedahay magaaladu hadday derbi iyo jidaar ku wareegsan ay leedahay qasara waa gaabinayaa bimujaradi mujaawazatihi markuu derbiga ka baxaba waad kaalin kartaa magaalada waad ka baxday waxaan leenahay waxaa isku soo ururiyo magaalada markaad ka baxdo baad gaaminta bilaabaysaa iyo nufaska intaad magaalada ku dhex jirta iyo xaafadaheeda sameya magaaladii ka bixitaankeedii maxaan ku xadeeyaa laba mid wey magaaladu derbi ku wareegsan ma leedahay hadday jawaabtu tahay ha derbigaa markaad ka baxdo bay kuu bilaaban ruksadi sawaaun kaana khaarijahu waxaa isku mida derbiga banaankiisa haddii ay tahay cimaaratun deegaan iyo meel la degan yahay am laa ayaan la deganaanin waayo wixii ka baxsan gidaarkee la degan yahay waa magaalo kale tan maaha wain lam yakun lahu suurun derbi haddayna lahayn magaalada ku wareegsan fa mujaawazat lcimraani kullihi deegaanka dhisan iyo guryaha la degan yahay inaad wada dhaafto wey markaad wada dhaabto markaasaad magaaladii ka baxday haddii kale weli nin magaaladiisii joogaa tahay rukasu markaasay kuu bilaaban walaa yushtarau lama shartiyo mujaawazat mazaarici beerihii iyo walbasatiini iyo walmaqaabir inaad dhaafto qubuurta magaalada ka baxsan iyo beerta magaalada ka baxsan beerta zaraca iyo beergeeda ka baxsan mazaariic iyo basaatiin inaga luqadeena waa un beer waa laakiin waa beer beerihiiyo beergeed wey masaaric waxaa la yidhahdaa zarci waxa haddii mirihii laga goosto isaguna geedkiisu dhimanayo geley baa abuuratay baa laga goostay geedkan ma sii jiriyo mar labaad ma dhali maya bastabsaatinna waxaa la yidhaahdaa geedaha la goosto ee haddana dhala ee la goosto ee haddana dhala ama liin ha noqdo ama cambe ha noqdo ama moos ha noqdo ama babay ha noqdo ama geedahan qaraha iyo kuwa lamidka ha noqdo cinabkii iyo timirtii kuwa beeraha ay ka beelan yihiinna basaatiin baa la yidhahdaa beerahan marka la goosta geedkeedu dhintee bal iyo caws la daaqa u noqdana iyagana zarci baa la yidhaahdaa innaga laakiin waxay waa ina wada beer markay de beer beer beerihii beergeedu iska dhe intaa waxay ka dambeeya haddaad fahantay dadu haddaad nahjo uhayso ama luqo kale aada u leedahay adiga dhawaay walmuqiimu qofka negi fi saxraai banaanka degan qofka duurkaa iyo baadiyahaba iska degan yaqsuru wuu gaabinayaa bimufaaraqati khiyaami qowmihi tolkii intaa la degan inta teedhooyinkooda iyo aqalkooda iyo buurkooda u dhisan markuu ka dhexbaxu gaabinaya haddayba reer baadiyaheeni deganaan la yahay oo reer jaasi iyo qoys yar oo qoysas meel degan ay yihiin aqaladii naaqisa markaad ka baxda waad gaabin waayo inta aqaladiinu ka dhisan yihiin baad degantihiin intaasaa deegaankii iqaamada ah inta ka bishaysa haddaad maqsadkaagu afartan iyo sideed mayl dhan yahay markaad ka dhaqaaqdaba guryaho kuu muuqdo halkaasa xataa dhawaaqaaga iyo hadalkaaga la maqlayo baa sii gaabsan oo magaaladaba guriga u dambeeya markaad dhaarta dhawaaqaagoo la maqlayaad gaabin jirtay tanisoo soo dhawaanshahaya yaridun baad kula uma idantaha taha safar goormay ruksadi kaa dhammaan wey masalada kalena ilaa goorma ayaan rukaskan wadan karaa uma idan taha safaru safarkii hadduu dhamaado atama wuu dhamaysti dhamaystirayaa salaada safarkaagi hadduu dhamaadana salaadaadii waa dhamaystiri safarkaagu ama sii socod keliya ha ku dhamaado ama soo socod keliya soo socodkiina ha ku dhamaado wayantahi wuu gaarhaa dhamaadaa laba mid buu ku dhamaadaa wayantahi waa dhammaadaa safarkiisu biwusuulihi inuu gaaro ilaa waطanihi meeshiisii iyo wadankiisii iyo dalkiisii iyo deegaankiisii magaaladiisii inuu tago bay ku dhamaataa saa diyaaradda usoo saarnayd magaaladaadiibaad kasoo degtay musaafir ma tihi saacadda laga bilaabo sharcan aw biniyati iqaamati arbacati ayaamin ama inaad niyooto inaad afar maalmood nagaato gayra yawmay dukuuli wاlkhuruuji marka laga reebo maalintii aad timid iyo maalinta aada safrayso afar udhaxaysa haddaad niyooto inaad nagaato iyadana musaafirnimadii way dhammaatay لأنa inama اأعmaalu bالنiyaati niyadu saasay saamayn leedahay وainamaa لkuli mriin maa haddaad safar niyootayna safar baad ahayd haddaad hadd inaad negidahay niyootay waa negidahay muddada afar maalmoodana daliil ma leedahay ha waxbaa la deliishaday waana kuu sheegi doonaa aw binafsi اqaamati ama inaabad joogto way lam yawiha niyoonin ama afar maalmoodba ay kuu dhammaato afar maalmood hadday kuu dhammaato marka laga reebo maalintaa timid iyo maalintaa baxaysay iyadana muqiim xukmi baa tahay famataa aqaama goortu nagaado arbacata ayaamin afar maalmood ayra yawmay dukuuli walkhuruuji labada maalmood marka laga reebo atama wuu dhamaystirayaa maxaa u daliila waxay dhaheen laba xadiid iyo asar baan haysanaa amaa xadiidku nabiga weeye sal slam nabigu alay salaam waxa u hijrooday markuu ka hijrooday madiinana waa u hijrooday isaga iyo muhaajiriin waxay degeen oo dal u noqotay madiina muhaajiriintii waxaa laga mamnuucay inay maka dib u degaan ninka muhaajirkaa ah waa laga mamnuucay sharcan inuu dib inta usoo noqdo maka u dego intaa way asaxday waxaa kaloo asaxday nabigu alay slam maka deegaankeedii ha ka mamnuucee deegaanka ka mamnuucan muddu u sameeyey wuxuu yidhi saddex maalmood ka badan inuu nin muhaajir ah maka bilaa sabab ku nagaado baa laga mamnuucay maxaa looga mamnuucay marka saddex ka badan waxay yidhahd halkaa waxaan ka dhadhaminay inay ku nagaadaan ay degaan waa loo diiday o saddex ka badanna waa loo diiday waxaa loogu diiday ciladu saddex ka badan nin nagi buu noqonayaa nahyigii buu ku dhacayaa ha saddex wixii ka badan nagaadi dheh marka saddex wixii ka badan nagaadi dheh horta halkaa waan ka qaadanay yidhahdeen mid labaadna waan ka qaadanay oo cumar radiallahu canhu wa ardaahu baa isagana nimankii ahlu ahlu zimmada ahaa ahlu zimmadii inay saddex ka badan ku nagaadaan isna waa u diiday waayo nin saddex ka badan joogay nin degay buu ekaan labadaaba waxaan ka qaadanay bay yidhaahdeen saddex wixii ka badan inay xukun kala yeelanayso xukunka kale musaafir aan ahayn soo haray muxuu yahay marka oon muqiim ahayn xukun saddexaad udhexeeya maa jira maya intaasay cuskadeen aduu doontaad ka qabto waa un istidlaalaad iyo ixtijaajaade adigay kuu taallaa haddaad tidhaahdo nabigu fii fatxi makata maka sideed iyo toban beri buu joogay wuuna gaabinaya ragcatayn ragcatayn buu tukanayey sidii cimraan ibnu xusein iyo rag kala wariyeen radi allahu canhum jamiican waxay ku yihahdeen taa waa lagu yaqaan jawaabteeda waa lagu yaqaan oo maxay tahay allaahumma ilaa an yuqiima inuu u nagaada ma ahane lixaajatin baahi yatawaqacu uu filayo najaasahaa inuu gooyo inay u dhammaato uu filayo wakti go-an aan lahayn <clears throat> wayawiya imtixaala inuu rarto safrana uu niyeysan yahay idan qada hadday dhammaato fainahu yaqsuru wuu gaabin karaa ilaa amaaniyata cashara yawma ilaa sideed iyo toban maalmood nabigu waxay dhaheen dagaalku u joogay makaa la furtay daaif iyo hawaazin baa la aaday waqcadii yawma xuneyni waa kay dhici jirtay muddadaasoo dhan baa sideed iyo toban beri isku ahayd horta maka ma wada joogin laakiin maka iyo hareeraheeduu joogayo nin waddan qabtay oo xaalad dejinaya oo dagaal ku furan yahay oo wax kala shaandaynayuu ahaa markuu dhammaadana inuu ba noqdo doonaya sidii oo kale ninkii ah sideed iyo tobankii waa wadi kara in taakharat canhaa hadday ka daahda baahidaadiina asalba uu dhamaystiri waa sideed iyo tobankaa keliyaan haynaa wixii ka badan ruksan bay geli mise geli maayo shuka fii dalika walalu arbacatu asalkii baan kuu celinaynaade halkaasaan kula doonaynaynaa bay yihahdeen wa sawaaun iljihaadu waayru xaajadaadaasi hadday jihaad tahay iyo hadday kalena isku mid weeye jihaadkana waa tii nabiga ta kalena waa looga qiyaasayna taana xaaladaas baanu kaga jawaabnay bay yihahdeen walow wasala hadduu gaaro maqsidahu meeshuu u socday buu qofkii tegey faina waa hadduu niyoodo aliqaamata nagaadi almuasirata saamayn laho saddex maalmood ka badan atama wuu dhamaystiri wailaa qasara haddii kale uu gaabin ilaa arbacati ayaamin afar maalmood hadduusan afartaa meel lagu soconin oo dan gaar afartaa dhexdeeda hadday kuu dhamaata aada noqotid ula jirin aw amaaniyata cashara ama sideed iyo toban buu gaabin inta waqaca xaajatahu hadduu xaajadiisi iyo baahidiisii filaya inay u dhammaato kulla waqtin xilli kasta marka u dhamaatana abaxy buu leeyahay waa nimaa wadankiisii tegin laakiin meeshuu u socdee danta kalahaa buu gaaray wuu ka danaysanayaa wuu ka soo noqonayaa ninna wuxuu ku talagashan yahayba muddo intaa inuu iska joogo ninna muddo go-an kuma talagashane dan buu caylinayaayo suuq buu ka adeeganayaa adeegu maanta hadduu dhamaadana berriu iska bixi hadduu beri dambe u dhamaadana maalinka xigu iska bixi ninkaana sideed iyo toban baa la siinayaa beri u banaan ninka isagu rabo usbuuc inuu joogo ku talagashan oo usbuucaas uu danihiisa ku dhamayso hadday u dhamaadaanna uu iska siyar dabta faajo faajoodo kadib iska noqdana xukunka afartan maalmood baa la siin sidaasaa loo kala qaybiyey halkaasaan maanta ku daynaynaaye iyo shuruud lqasriga wixii la xiriira wallahu alam subxanak allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk